بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله alxamdu lilahi aladi arsala rasuulahu bilhuda wadiini اlxaqi liyudhirahu cala diini kulihi walow kariha alkaafiruun ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala allihii noo qadaray maanta oo jimco ah inaan isugu imaano madarasat lkitaab wasunna ceelasha biyaha si aanu isu xasuusino cadamada ilaahay subxaanahu wa iyo taqwada xaqeenala ka rabo sida allaba amray itaqu llaha xaqa tuqaatihi si aanu isugu baraarujinno xasuustii diinka islaamka maadaama ilaahay nebigiisa uu la soo diray xasuusin iyo dadka oo lo maaragtay lagu baraarujiyo inay rabbigood u toobad keenaan oo mar walba naftooda saxaan kamaa qaala subxaanahu wa tacaala linabiyihi sida allaba nebigiisa ku yidhi wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin waani oo xaqa sheeg waanadu waxay anfacaysaa dadka mu'miniinta ayay anfacaysaa waanada annaga ayay dan inoogu jirtaa sida allaba yidhi subxaanahu wa tacaala fii suurati alqamar walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir xaqiiqdii qur-aanka waanu fududeyna si loogu waana qaato ee ma jiraa qof xasuusanayo oo waana qaadanayo ilaahay ka baqaya ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga dhigo kuwa ku waana qaatay amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala raacay taacadiisa fuliyey amarka ilaahay iyo rasuulkiisa si ay u badbaadaan noloshan adduunyo iyo midda aakhiro ilaahay hortiis subxaanahu wa tacaala intaa kadib waxaan rabaa kelimadeenna maanta inaan kelimad cusub oo noo noqon doonto xiriir aan ka hadlo waxaana u bixinay islaamka iyo geeska africa alqarn afriqiya wadiin diin alislaamiy geeska africa oo dhulkan aan ku nool nahay islaamka iyo dacwada islaamku sida ay ku soo gashay sida ay noqotay markan dambe heerka ay marayso iyo rajada aanu qabno insha allahu tacaala marka waxaan rajaynayaa kelimaad kooban ugama bixi karno inaan fadhiyo dambe ka yeelan doono ayaan u malaynaya sida culamada mu'arikiinta qaarkood ay qabaan geeska africa diinka islaamku wuxuu soo gaaray khaasatan dhulka xabashida intii nebigu uusan ka hijroon magaalada maka calayhi salaatu wasalaam yacni bilowgii hore ee nubunubuwada nebinimadaba ayaa dadkii muhaajiriinta ah markii hore waxaa la yimid racii hore ee uu hogaaminayay cuhmaan ibni cafaan oo la socotay xaaskiisii oo ahayd gabadhii nabiga ruqiyatu binti rasuuli illaahi calayhi salaatu wasalaam dhowr bilood kadib saad ogtihiinba way laabteen rac kale ayaa soo daba maray oo hogaaminayo jacfar ibn abi taalib radia allahu canhum ardaa marka dacwadii geeska africa u horeysay islaam marka la yidhahdo geeska africa wadamada la isku yidhahdo sudan eritrea dhulkan soomaalidu degto dhulka xabashida intaba waxaa la isku yidhaahdaa qarni afriqiya suudaanta weliba koonfureed wixii ka hooseeya meesha loo yaqaan niil lasraq oo isaga yimaadaan labada niil niilka abyadka iyo asraqa meesha isaga daraan wixii ka hooseeya waxaa loo yaqaanaa qarni afriqiya wixii ka koreeyana waxay ku jiraan waqooyiga qaaradda africa oo masar baa lagu tiriya dhulkaas marka geeska africa la yihaahdo ayay yimaadeen laakiin dadka qaar waxay yidhahdaan soomaalidu markaasaa islaamku gaaray waxaa loo baahan yahay daliil cad wixii tookh iyo faan ah waa meeshiis daliil cad oo caddaynaya saxaabadii nebigu inay la kulmeen dad soomaaliya oo dacwada u bandhigeen soomaaliduna ay qaateen waxyaaba qiyaasoo la isku sheega waa jiraan nin odaya soomaaliya meesha tegey saxaabadu la kulmay waa ka soo tegey dhulka canfartuu tegey daaci buu ka noqday waa ka soo tegey meesha la yidhaha wuxuu tegay zaylac intaas waa war la sheega laakiin kitaabna kuma qorna taariikh la hayo oo tifatirina maaha waxaa la hubo ee la ogyaha waxay tahay qarnigu marku sanadku waa saddex boqol sagaashan iyo sagaal hijrada ah in dowladdii imaamiyada ay soo burburtay ee ka jirta waddanka yemen oo dadkii ahlulbeytka nebiga ay maamulayeen xasan iyo xuseen duriyadoodii dabadeedna way soo qaxeen ilaa afartan shiikh baa la yidhaahdaa waxay ka soo degeen magaalada zaylac taariikhda lahubo ugu xoog badan taas wey waxay isu qaybiyeen geeska africa si ay dacwada islaamka u gutaan mid wuxuu aaday dhankan hargeysa meesha hadda ay ku taal waa shiikha la oran jiray sheikh yuusuf alkawneyn qaar kalena waxay saldhig ka dhigteen magaalada harar oo iyagu aas aaseen oo uu ka mid yahay shiikha caanka haddaba harar ku aasan sheikh abadar muuse mid kalena wuxuu u gudbay xagga baali sheekh xuseen baali baa loo yaqaan oo dadka dhulkaas dartaan deganba wey ay ziyaartaan waa haddaba waxaad arkaysaa dee adrooxdii la iyo awliyadii baa lagu darsaday inta haddaba aan sheegnay sheekh isbulkawneyn meel duleedka magaalada hargeysa buu ku aasan yahay aw barkhadle u yaqaanaan reer hargeysa dadka salaxle iyo ka yimaada hargeysa ayaa aada u aada khaasatan dumarka markay ilmaan u baahdaan oo dadka dhali waayaba aada u aada weliba dumarka shiikhan kale abaadar muuse wuxuu ku aasan yahay isaguna herar oo mar ahayd caasimadii muslimiinta geeska africa saad ogtihiinba dowlad islaama halkaa ka dhalatay oo nimanka odayaasha marka hore dacwadeeda lahaayeen kadibna waa dowlad xoog lah ka dhisnayd ilaa muddadii axmed guray uu ka imanayey imaam axmed ibraahim alghazi shan qarni ka hor ama shan qarni iyo maya lix qarni oo wax yar dhiman axmed ibraahim alghazi wuxuu ka soo jeedaaba la yidhaahdaa harab wuxuuna ku abtirsadaa dadkii meeshaa degay ahlbeytka ahaa ee markii dambena xoogga yeeshay ee ilaa canfarta iyo soomaaliya dad badan uga yimaadeen oo xoog yeeshay oo la dagaalamay dowladdii abasiniyanka loo yaqaanay nasaaradii haysatay dhulka xabashida axmed ibraahim alghazi waa taariikhda ugu xoog badan oo dowladdii cadal ay hadda qaar u yaqaanaan awdal dowladda cadal caasimadeedu waxay ahayd magaalada harar intaanan dowladdan cadal dhalashadeedii ku horumarin culimadii timid saddexda caan ugu caansan mid waa awbarkhadle ama yusuf yuusuf alkawnayn oad arkaysaanba qur-aanka xataa af soomaaliga inuu farta carabiga dadka ku bari jiray alif la kor alif la hoos dhebay alif laa goday ninkii dadka baray wa dhanka kale magaalada harar waxaa degay oo saldhig ka dhigtay markii horena amiir u ah intoodan soo baxday shiikha caanka asna hadda meesha ku aasan sheikh abaadir muuse soomaalida qaar baa ku heesa abaadir oo soo uruuray caashaqa inaad wada garanaysaan baan u malaynaya waa sheekh abaadir waxay yidhaahdeen baadidii la waayey shiikhii loo irganayo wixii baadiya isagaa soo celiya abaadir oo soo uruuray caashaqay dheh waa jahligii iyo shirkigii markuu faafay heerka laga gaaray in la caabudo dadkii culimada ah waxaa kaloo isaga uu caan ku yahay ruqca buu leeyahay qabrigiisa ku aasan magaalada herar qabrigiisa meesha uu ku aasan yahay niman baa jooga saadina ah ama muriidiyaalah qofkii dan leh markuu tegayo waraaq baa lasoo saaraya dantaada ku qoraa la dhihi dantaada sida shirkigu xoogga u leeyahay waqtigan hadda aan joogno ayaan rabaa inaad ila aragtaan qofkii dhali waayo inuu dhali waayo buu qoranaya qofkii cudur ka bixi waayo inuu cudur ka bixi waayo buu qoranaya shiikow dhibkaasa ay haysta u warramaya waraaqdii markuu qorayo ayaa adkaar noocaasa akri baa la odhan meel qabriga laga duleeliyey baa looga ridi sidii inuu kasoo jawaabayo o kale nidarka aad gashay ama sharadkiina caddaysaa la dhihi hadhow haddii aad muraadkaaga hesho maxaad bixinaysaa mid wuxuu dhihi xoolaan bixin mid wuxuu dhihi dhul baan dhisi mid agoon baan waxu qaban ballankiiba xarig yar bay u dhiibayaan qabrigaa meel looga xiraya sheekh abadir muuse la yidhahdaa marka kan saddexaad ee ugu caansan waa sheekh xuseen baali baali yaalle u yaqaana sheekh xuseen baali yaalle dhahaan dadka baali degana khaasatan oramada iyo caruusada qabiilka la yidhaahda ayaa aada ugu tawasula oo ku furda baxayba si fiican ugu cibaadaysta ninkaa u yeerashadiisa soomaalidan kalena way yaqaanaan waxaan ka wadaa dadkii ugu horreeyay culum ahaan dhulkan soo galay laakiin iyagu dacwada nadiifka awade ah, bay ahaayeen sida la sheego kadibna inxiraafkii baa yimid markii dowladdii islaamka ee burburtay dowladdaa dhisantay marka taariikh badan bay leedahay oo harar ka soo dhisnay caasimadda markii marka waxaa ugu taariikh weyn uu gacanta ku dhigay ninkii dhalinyarada ahaa axmed ibnu ibraahim alghazi axmed guray ee soomaalida u taqaan ama axmed grank lagu yihahdo luqadaha kale ninkaasuu duulaan xoog ku qaaday dhulkii xabashida dagaal ballaaran buu galay shimbiro ka hore meelo la yihahdo wuu ku dagaalamay webi kaloo caan ah oo la yidhaahdo micnaha damu waa ku dagaalamay ilaa buuraleyda wuxuu tegey loo yaqaano dhulkan rifty la yidhaahdo wuu tegey nuubiga niman la yidhaahdo suudaniyiin xataa wuu u gurmaday baa la yihahda ninkaa dagaalamyahanka ah ama amiirkaas imaam axmed afar iyo toban sano ayuu maamulaya dhulka xabashida waxaa la yidhaahdaa wuxuu burburiyey in ka badan laba kun oo kaniisadood intaasoo kunoo masaajidna waa la dhisay waxay dadka qaar sheegaan inkastoo aan kitaab weli ka akrin in hilibkan ceeriin ee xabashidu hadda cunto uu isagu ku khasbkhasbay maxaa yeelay dab ma shidan karaan hawdkii oo dhan baa laga raadinayaa boqorkii oo cararay buuna cayirsanaya baadiyaha ku jira boqorka waktigaa jooga waxaa la odhan jiray labna dengel labna dengel ninkaasoo buuraha ku jiro ceyrsanaya haddii dab la shido ciidamadii axmed gurey baa arkaya sidaasay usii baqayaan marka si aysan taas u dhicin baa le basbaasi waxaa la ismarsan jiray hilib ceerina laisku goosanayo dhaqan bay hadda u tahay inay hilibka ceeriin basbaaska marsadaan ay ku cunaan xabashidu dadkii arkay baa garanaya imaam axmed raximahu llahu waa dagaalamay dhulkii xabashidoo dhan gacantuu ku dhigay way qariyaan taariikhdaas waxay yidhahdaan dhulka etoobiya weligeed lama gumaysan hal mar baa talyaanigu qabsaday sideed san haystay sideeddaa sano xisaabta waan kasarn ka saarnay dheh maskaran bay u yaqaanaan taariikhda etoobiya laakiin maya afar iyo tobankii sano maxay uga saari waay afar iyo tobankii sane axmed guray iyo islaamku maamulayay kamay saaran way qarinayaan ilaa suudan buu tegay uu soo dhaaftay gobolka khazala buu tegey waxaa la yidhaahdaa meesha buunka ka soo baxo kafa loo yaqaan isagaa ku qoray geedbu wuxuu ku qoray kafa yacni nagu filan intaan waa dagaalanay waa gacantaan ku dhignay dhulka xabashadoo dhan kadib boqorkaas wuxuu waraaq u dirsaday boqorkii bortugiiska ee waktigaa wadamada adduunka ugu xoog weynaa wuxuu ka codsaday in looga soo gurmado muslimiinta dhulkiisa ka qabsaday wuxuuna ogolaaday inuu qaato madhabta roman catholica saad ogtihiin xabashadu isku madhab maahan romanka oo waxay haystaan mid loo yaqaano orthodox marka waa firiq iyagaa iscolaadiye hataa orthodoxka waxaa haysta iyaga iyo ruushka iyo serbiyanka iyo greega ayaa haysta roman catholicana waxaa haysta kuwa reer galbeedka ah ingiriiska faransiiska germalka sbanishka bortugalka iyo maraykanka iyo waxaas marka kuwii roman catholiga ahaa bay kaniisadooda waraaq u direen waxay dhaheen wax kastoo noo dhexeeya anagu kristaan baan isku nahay hadda waxaa dhulkii nagala wareegay niman dagaalyahana oo ka yimid geeska africa oo uu hogaaminayo imaam axmed gurey waxaan codsanaynaa in naloo soo gurmado waxay barutakiistu soo direen nin la yidhaahdo christopher dagama wuxuu la dhashay fasco dagama fasco dagama waa dhulbixiyeenkii la yaqaano saynisia dhulka dadka loo yaqaan ee dhulka saddex ninoo caana midkood buu ahaa asaga iyo majilan iyo christopher colombus dhul badan oo adduunka dadkii helay oo addoomaha ku wareegi jiray waxaa loo yaqaana marka dhulmar ama dhulbixiyeen discovery walaalkii oo la odhan jiray christopher digama ayay soo direen oo wata ilaa konton kun oo ciidamo bortuqiisa iyo gumaysi waxay wateen oo askartii waddamada kale ay ka keeneen waxay ka soo degeen magaalada casab loo yaqaan halkaas ayay buuraleyda kula dagaalameen axmed guray iyo ciidamadiisii waxaa lagu dilay imaamkii axmed guray dagaalkaas gaalkii meesha ciidamada hogaaminaya dagaalkaasaa lagu dilay axmed gure waa dhaawacmay waa la soo qaaday waa la qariyey gabadha uu qabay iyo nin kale oo abti u ahaa la oran jiray amir nuur ayaa qariyey si aan cadow loogu niyojabin cadowga loogu niyojabin kadib waxaa dhacday markii gaalkii dhintay bortugiiskii inay dhulkii eh, si fiican u degeen oo nin kale ay magacowdeen gaalkii kale xabashiga lebna dankelna baadiyihiibu ku dhintay intii la cayrsanayay wiilkiisa oo la oran jiray galaadwos galadwos baa la wareegay maamulkii dhulkii abasinia intii ayagoo hay haysteena bortuqiisku ku caawinayo waxay wataan bortuqiisku dabaabaad casriga ah. iyo hub waktigaas kii ugu casirsanaa maca dalika laba dagaal baa lagu jebiyey dagaalkii dambe saddexaad amiirku geesi buu ahaa axmed guray faraskiisi isagoo watuu dhex galay marka xabad bay ku dhufteen dhaawaceedii buu u dhintay raximahu allahu tacaala kadib markii lasoo qaaday xaaskiisu way qarisay geeridiisu meel aan la garanayn baa lagu aas waxaana aasay wiilka u abtiga u yahay oo dadka qaar la yidhahdaa adeer buu ahaa waxaa la yidhahdaa amiir nuur amiir nuur baa dumaalay gabadhii laakiin hal shardi bay ku xirtay in uu guursado waxay tidhi meherkeygu waa madaxa galadwos galadwos waa boqorkii xabashiga ee meesha la wareegay madaxiisaa ah meherkeyga haddaadan hawshaa geli karin iska joogtirni oo nin geli karaa y ay guursanayay waa dagaalgelin cajiiba geesiyadba ah waxaana magaceeda la yidhahdaa dalwambra dalwambra soomaali ma ahayn markaas magacaas magac soomaali ma ah waxaa la yidhahdaa ama waa dadka hareeriyiinta loo yaqaan amase waa canfar allahu aclam dalwambra baa la ohan jiro geesiyad muslimada ah gabadhaas waxay khasabtay in ninkani dagaalkii ballaariyo bortuqiiskii si fiican ula dagaalamo waxaana loo yaqaanay markii dambe naanays ah yacni faatixii labaad ee xabashida madaxiisii buu keenay wuu soo dilay gaalkii subax bay gurigeeda kasoo toostay isagoo madaxiisu banaanka ka laalaado galaadhiwos markaasay ogolaatay inay xaas u noqoto ninkan dambe ee axmed gure ka dambeeyey waa amiir nuur isaga ayaa derbiga ku wareejiyey magaalada harar derbi gaaraya saddex kun oo mitir wey ayuu harar ku wareejiyey si hal albaaba looga soo galo kadibna dagaaladii sii ballaartay kristaanka o dhan ba isu soo gurmaday ninkana wax u gurmanaya male sidaa awgeed baa magaaladii harar isagii waa dhintay caadi u dhintay axmed gure amiir nuur kadib ayaa gaaladii waxay ku guulaysteen inay harar qabsadaan waktigaa may qabsan weliba wakti dambe oo xilligii minilikh ayay qabsadeen dowladdii muslimiintana saasay ku burburtay amaa dacwadii socotay culimmadii waxay u kala firxadeen dhulkii bay kala galeen weliba qaar waxay degeen dhulka hadda borama loo yaqaan qaar gudaha baali bay galeen qaar gobol kaleo la yidhaahdo gudahaas gale ee etoobiya ayay galeen dacwadii saas ayadoo tabar daran bay socotay dacwa islaamiya daciifa waxaa mar keliya mawjad geeska africa soo gashay mawjadii la ohan jiray asuufiya marka waxaa laga joogaa shan boqol oo sano waxaa la qiyaasaa laba meelood inay ka timid caqiidada suufiyada waliba qaadiriya ayaa uxoog badnayd dhanka suudan bay ka timid ba la yidhi qolo kalena waxay yidhaahdeen maya ee dhanka yemen bay naga soo gashay oo meeshii zaylac markii hore qoladana ka soo degeen yemen ka yimid oo culimmada ah ayay suufiyaduna soo mareen maxaa yeelay yemenna suufiyadu xoog bay ku leeyihiin khaasatan weliba caydaruusiya kuwa loo yaqaan dhanka suudanna way ka yimaadeen labadaba waa la yidhaha si kastaba ha ahaatee herar oo ahayd mambici islaamka ee muslimiinta geeska africa suufiya isu bedeshay haddiiba harar suufiya ay noqotay dhulkii kale ee soomaalidu ay deganayd ama ummadihii kale ay deganaayeenna waxay qaateen caqiidatu suufiya alqaadiriya saalixiyadana waxaa keenay sayid maxamed cabdullah xasan halkaa waxaa marka nooga bilaabatay daahiro cusub waxaan ka soo gudubnay tii koowaad ee axmed guray iyo dagaaladii uu la galay abasinia tan labaad maxay ahayd dad dulloobay oo la qabsaday oo haddana suufiye ah yaa qabsaday abasiniyanku waxay qabsadeen dhulkii soomaalida waa la qaybsaday weliba nin rabaadiyo duur isaga jira mooye ducaadoodii iyo magaalooyinkoodii waaweynaa waxaa gacanta ku dhigay xabashida herar masaajidkii ugu weynaa waxaa burburiyey manilak wuxuuna ka dhisay kaniisadda hadda ka dhisan kaniisad weyn baa hadda ka dhisan kaniisadda herar masaajidkii harar ugu weynaa wey dadkii waxaa lagu khasbay diinta nasaarada inay qaataan haddii kale waa la laynaya minilikh buun ahaa ninkii sidaa ugu caansanaa ee kun sideed boqol sideetameeyadii isagu maamulayay dhulkii abasinia kadib ilaahay mahadii waxaa dhacday in dadkii dacwadii islaamka la bartay oo dacwo bilaabatay laakiin waa dacwo aan ta'hiir lahayn mar haddii suufi caradii haysto meel walba iyo tuulo walba oo soomaaliyeedna waxaa gashay culummana u ah suufiya ilaa shaksiyaad isqarinaya muwaxidiina waa jireen mar walba laakiin aan tabar lahayn waxaa yimid qarnigii sagaal sagaaliyo tobnaad bilowgiisii sayid maxamed cabdillah xasan isaguna wuxuu keenay dariiqada eh, loo yaqaano saalixiya saldhigiisuna wuxuu ahaa taleex wuxuu la dagaalamay ingiriiskii wuxuu la dagaalamay talyaanigii wuxuu la dagaalamay soomaalidii kuwaa dabadhilifka u ahaa ee kala deganaa magaalooyin waaweyn oo waqooyiga iyo bariga ku yaalay laakiin dacwadiisii taahiir ma yeelan maadaama laftigiisuna uu dhanka qowmiyadda dhanka caqiidada suufi ahaa laakiin ahaa suufi ka fiican qaadiriyadii maxaa riwaayada sida la sheegay saalixiyadu qabuura ma baryeyn awliyo ma yeeranayn dad jihaad rumaysanaya wax iska dhicinna way ahaayeen hadda laakiin way isbedeleen oo waxa weye ninkii garanaya hadda saalixiyada qaadiriyada waxba kagama duwana waxaa kaloo jirta dariiqo kaloo la yidhahdo axmediya oo asalkeedu ay tahay tunisiya axmed ibnu idriis oo tunisiyan laga keenay sida ay soomaalida dhulkeeda kusoo gaadhay ma aqaan ma waddada suudaan bay soo martay ma shaksi baa keenay lama garanayo laakiin boqol kiiba labaatan baa la sheegaa dadka soomaalida in axmediye axmediyadu dhanka qaadiriyada ilaahay kheyrkii in la baryo iyo awliyada lagu tawasulo isla qabaan laakiin waxay uga duwan yihiin kuma aqadka madhabkooda yani dadku ku dhegaysanayo wax ogolnay dhegaystaan amaa qaadiriyadu sidaa ma aha munaaqibkan qaadiriga wateen kutub kale ay leeyihiin waxaana talyaanigii gumaysan jiray geeska africa u aqoonsaday qaadiriyadu inay tahay diinta keliya ee soomaalida maamuli karta qaadiriya waxaad garanaysaan fanfan talyaanigii la oran jiray gaalkii la ohan jiray talyaaniga in qaadiriyada uu aqoonsaday markuu aqoonsaday waxay u sameeyeen xatro loo bixiyey soo dhawow senor fanfano ay xatro ka dhigeen weli aada ugu soo dhaweeyeen waxaa dhulkii tin iyo ciribba qabsaday suufiya ama galbeed ha ahaado ama bari ama waqooyi ama gobolada dhexe ama koonfurtaba haba lagu kala badnaado intaa way jireen ducaad aan tabar lahayn waxaa dalkii gumaysanaya talyaani iyo ingiriis waxaana qabaylada qabiil walba hogaaminaya nabadoon iyo ugaas iyo beeldaajiye dadkiioo sidaa ah ayaa waxaa dhashay wixii la odhan jiray gobonimodoonka kun sagaal boqol iyo saddex afartankii markii burburtay oo burburay sayidka laga adkaaday ee la cayriyey ee la burburiyey taleex laga laga burburiyey kun sagaal boqol ko iyo labaatankii ayaa diyaaradihii ingiriisku burburiyey taleex isagiina dhanka emay buu aaday halkaas ayuu ku dhintay markuu labaatan sano dagaalamayey oo weliba xanuun badan uu baday gaalada ingiriiska ah iyo kuwa kale la shaqaynayaba laakiin aakhirkii awood ka badan baa loo adeegsaday soomaalidiina waa loo adeegsaday waa la jabiyey waxaa isu soo haray keliya marka shiikh suufiya kaabaqabiil ugaasa iyo talyaani ama ingiriis guddoomiyaha iyo askar ilaalo la yihahdo ilaalo oo ingiriiska iyo talyaanigu ay kala qorteen sidaasaa waddanku ku soo aha ilaa laga gaaro kun sagaal boqol saddex iyo afartankii waa dhulka soomaalida anaga geeska afrikada kale hadda kuma jirno xabashida iyo eritrea baabkooda waa gaar waxaan ka hadlayaa dadka luqadeena ku hadlee degan geeska africa khaasatan dhulka loo yaqaan ardu somaal ama dhulka soomaalida afartan iyo saddexdii waxaa is-abaabulay dhalinyaro soomaali oo ree magaala oo gumaysidiida waxaa kuwii loo bixiyey somali youth league s y l dhanka waqooyina waxaa laga aasaasay kuwa la yidhaahdo s n u in la oran jira mara somaali national unity dadkaasoo dhan waxay samaynayeen kacdoonno ka kasoo horjeeda ingiriiskii iyo talyaanigii jabuutina sidoo kale kacdoon baa ka bilowday oo soomaalida meesha degan iyo canfarta ay wadaan kacdoonnadaas waa wadaniyad dalku inuu xoroobo maaha diin iyo caqiide maaha waa in dalku ka xoroobo cadowgaan haysta marka kacdoonnaha siyaasad ahaan wax dheer buu soo jiitamay aakhirkii adigu wuxuu ku guulaystay kun sagaal boqol lixdankii ama kun sagaal boqol lixdankii bishii juun lix iyo labaatankeedii waqooyigu inay xorowdo calan taagtaan afar cisho kadibna koonfurtu inay xoroobaan oo isku darsadaan la aasaasay jamhuuriyadda hadda loo yaqaan soomaalida oo marka lagu miisaamo miisaanka yani maadiga ah waxaan usoo gudbayaa dhankii caqiidada dowladdii u horeysay soomaalida dhalatay baarlamaankeedu wuxuu ahaa boqol iyo saddex iyo labaatan xubnood waxaa loo codeeyay waddanka wixii lagu maamuli lahaa laba nin baa yidhi kitaabka ilaahay baa rabnaa boqol iyo kow iyo labaatan waxay yidhaahdeen waa in la dejiyo dastuur madaniya oo dadka maamula boqol iyo saddex iyo labaatan nin laba nin baa waxay ka dooratay kitaabka waxaa qiso in la xuso mudan ah wiil ka mida ah wiilashii baarlamaanka waktigaas soomaaliya ninkii wax qorqori kara ama xoogaha wax yaqaano ree magaala waa geli kara maxaa dadka aqoontooda aad ba iskaga wada hooseysa ninka ugu cilmi badan oo shiika lagu sheega midka safiinaha akrinayey ama akrinaya kitaabkan la yihaahdo ee minhaajka oo culamaa fiqi ah ama dhankii kale maadiga waxa weeye carabi iyo talyaani iyo ingiriis kuwa iskuulaad ka bartay baa jiray kuwaas oo gaalada waxbartay ayaa dadka xooga ugu roroonaaba brotalian iyo bro english england baa lakala oran jiray yani kuwa talyaaniga lasoo shaqaysto af talyaaniga ku hadla iyo kuwa ingiriiska lasoo shaqaystay oo af ingiriis xoogaha ku hadla boqol iyo saddex iyo labaatankii nin saddex kamida laba ka mid kamida yiri kitaabka allaanu rabnaa sidaa awgeedna waxaa ansax ay ugu noqdeen odaysteen boqol iyo koob iyo labaatankii in la dejiyo dastuur wiil wiilashii baarlamaanka ka mida ayaa aada culammadu uga sheekeeyaan aabbihii oo waayeela ayaa arkay aabba habeenadan maba seexanay sida maxaa kugu dhacay aabbu wuxuu yihi maamulku wixii wadanka lagu maamuli lahaa baan dejinaya wax ka qoraya aabbo maxaad dejinaysaa markaasuu yihi aabbo nidaamkii ummadda lagu maamuli lahaa dastuurkii baan qoraynaa wuxuu yidhi dastuurka aabbu sooma qorna waa qoran yahayba maxaaba lagu falay mid kale markaasuu qalankii iska dhigay u yihi aabba aqoon baa igu dad baa isugaye dastuurka qoranaa ii sheegta waaba ku faanaya waan geynaya markaasuu yihi aaba waa qur'aanka wiilkii waa qosle aaba wuxuu yihi qur'aanku waa dastuurkii aakhiro yiri kii adduunyaan dejinayna taasuu aakhiru ka shaqeeya qofkii aakhiro rabaa barto oo ku mashquula dad badan baa saa ufahamsan oo moodaya qur'aankan adduunkan maamulkan mashaqayn usuqulahay baarlamaankii wuxuu degsaday wixii loo yaqaana dastuurkii lixdankii soomaaliduna waa dabaaldegtay waa soo baxeen cid way wax ka maqan tahayba uma ekayn waxay ku haysaneen soodii caanka ahaa aan maanlo hasheenna maandeeq aan maanlo hasheenna maandeeq yacnii heeryadii baan iska tuurnay gumaysigii baan ka baxnay sarreeyo ma nusqaamow aan siduu yahay egne kana siib ka nasaar oo labada calan laga wado oo uu tiriyey gabyaagii soomaaliga ee wadanigaa la ohan jiray cabdullaahi suldaan timacadde calanka ingiriiskana waa laga dejiyey waqooyiga kii soomaaligana waa la saaray buluga koonfurtana sidoo kale markii la isku daray baa isagii la saaray jamhuuriya dhalatay madaxweyne cusub baarlamaan iyo waxaa la doortay ra-iisul wasaare shareeca la iskuma soo qaadin wax la yidhahda hal mar baa laga hadlay laba nin baana u codaysay aada u fiiriye waxaa dhanka kale dacwada bilaabatay ducaad tawxiidka dadka barta waxaana ugu caansanaa sida la sheego shiikhi la odhan jiray sheekh nuuraddiin cali colow magaalada gaalkacyo ayuu ka bilaabay dadkii isaga ardayda u ahaa qaar ka mida ah waa arag nolol baa ku arag sagaashan jir islaana ah oo dumaashadiisaan la kulmay axmar ah, muqdisho kula kulan markiiba gabadhii baa laga furtay wuxuu kala yimi sacuudiga kitaab la yidhaha usuulu halaata gaalkac ayuu ka bilaabay markuu bilaabay war waxaan waa maxay baa leeda masaajid magaalada u weyn imaamka ka ahaa gabadhii suu qabay gabadhiiba horta ka furtay markuu gabadhii ka furtay gabadhan ii waramaysay waxay tihi aabbahay baa walaashay siiyey walaashay oo la oran jiray bay tiri faadumata ayaa lagu daray waxaa kaloo dacwadiisi markiiba aan yiday bay tiri aniga walaalkii oo la oran jiray maxamed gaalkacyo waxaa lagu xiray halkaas mudduu xirnaa kadib waa lasoo masaafuray muqdishaa la keenay muqdishu dacwadii haddana dib uga bilaabay muqdishona waa lagu xiray sheikii iyo ardaygiisiiba waa la xiray lixdameeyadii saas u xirnaa marna lasoo daaya marna loo xira halkan dadkii ka ayiday muqdisho waxaa ugu caansanaa sheekh axmed sheekh cabdi jahweyn cabdi jahweyn afar xaafadood oo xamar ka mida ayuu ahaa ninkii qaadiriyada wakiilka u ahaa shibis bondheere kaaraan iyo yashib isagaa wuxuu ka ahaan jiray guddoomiyaha qaadiriyada waxaa la kulmay shiikan sheekh nuuraddiin cali colow wuxuu yiri niyo bal aan isla fiirino kitaabada waxaad hayso keen markii la isla fiiriyo dee ninku hadduu cadaalad yahay wuu dareemi karaa xaqiiqda dacwadii tawxiidku u bandhigay ilaahay kaga baqbiro waxaana waa shirki ninkii markuu shirkii ka guuro dadkii u caddeeyey wiilkiisaa nooga sheekeeyey sheekh axmed cabdi jahweyn oo hadda nool oo saaxiibkeeno noole dad badan ay yaqaanaan ayaa noo sheegay isagoo wiil yara ayaa aabihiis wuxuu yidhi waxaan ku dhaqmaynay dadoo baatil waaye ilaahay keliya ha la tuugo awliyadaan u yeeranaynay aan moodaynay inay diintaa ilaahay ugu dhawaanayna shirki waay odaygii waxaan xasuustaa buu yidhi aabba inuu maanta nala joogaa ficnaan lahayd sheekh axmed cabdi jahweyn maxaa yeelay walaysa alkhabaru kalcayaan qofkii arrinta ay ku dhacday hadduu ka waramo iyo lamid ma ahan qof aan goobjoog ahayn aabbahay waxaan xasuustaa buu yidhi xaafaddii oo ku degtay sida shinidii ugu degtay waa la wada garaacaya maxaa dhacay ilaahay keliya hala tuugu yidhi markaas waktigeedaan weydiiyey lixdan iyo sagaal ama toddobaatan iyo laba meelahaasi ku toosnayd waan yaraabuyo kadib dawladdu way xirtay shiikii mar kale haddana mar kale xirtay markii dambe uu soo baxay waxaan u qaadi jiray buu yidhi qalabka cajalado uu wax ku duubo xaafadahan ku dhuudhuuman jirna si dacwada loo wado kadib waxaa dacwadii qaatay shiikh ka yimid isna oo isaga saaxiibkiisahaa cabdiraxmaan foollaawe wuxuu ka yimid xagga hiiraan wuu la kulmay kutubtiibuu u udhiibay tawxiidka hiiraan buu la aaday beledweynu ka bilaabay nin kale sheikh mayow la yihahda isna qoryooley buu ka yimid dacwadii buu xambaaray qoryooley buu leeyahay waxa lala dhuudhuumanaya la qaadaya mataqaana waa tawxiid wa tawxiid wey culimo kaleo waqooyiga sidoo kale iyagana waa jiraan oo dacwadii bilaaba laakiin qarsoodi iyo diiq ah ciriiri ah waxaa laga wada dhuumanaya shacab iyo dawladba ma ogola ilaahay keliya ha loo yeerto inta badanba dadku waa la indhalaya waana xaqiiq daahira oo jirtay culamadii waaweynada hore o dhan ay garanayaan kadib ilaahay wuxuu soo saaray culamo aan gaban sida boqolsoon oo kale boqolsoon wuxuu ku fiicnaa isagu shiikh guri ku dhuudhuuntaba ma ahayn suu usoo socda waddada istaagaya markaasuu wixii ilaahay qalbigiisa baray buu ku shubay uu sheeg markaasa dadku la yaabayn oo muxuu leeyahay ilaahay keliyaha loo yeerto waaba arrin cusube waa maxay waxaan awliyadiina baa la dhihi waa lala yaabanya sida ula yaabeen kuwii horeba qurayshtu ula yaabtay markii la yidhi laa macbuuda bxaqin ila allah ayay qabuuriyiintuba ula yaabeen kuwaas waxay ku jawaabeen ajacala alaalihata ilahan waaxida ina hada la shayun cujaab ilaahyadii mahal buu ka soo reebay arrin lala yaabu la yimid maxamed kuwanana waxay ku jawaabeen ma awliyadii baa laga tegaya alla keliya loo yeeranaya wax cusub baa waddanka soo galay iyo balaayaha la iska qabto boqorsoon cumar faaruuq iyo rag kalea markiiba soo baxay waxaa kaloo dawladdu ay dishay culummadii oo taas wax badan ka bedelo wadanka